وبركاته جزاكم الله خيرا وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أشكر الشيخ الرزاق على هذا التقديم الطيب وعلى إدارة المسجد لإتاحة الفرصة أن نتدارس معا أنا لست أدرس شيء ولكن نتدارس معا هذا الكتاب الذي ينبغي أن يهتم به جميع المسلمين calى اlcumuum wa khusuusan man lahu silaة bاlqur'an an laa yakhluu minhu fahadihi xaqiiqat hiya fursa lana jamiiعa an natadaarasa maعa wa naqra hada اlkitaab aljaamici xaqiiqaة lima ynbagii an ytakhlaqa bih أهل القرآن جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الحمد لله صلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد في هذا اليوم إن شاء الله المبارك من أيام الله وهو هو يوم الخميس تقريبا أو ليلة الجمعة لأن في تلك البلاد ساعة العاشرة ما أدري بالليل ما أدري كيف يوصف بيوم هو يوم هنا إن شاء الله min أyaam اllahi اlmubaarak adunu yuwaafiqu taarikh اlhijri kam tisca وعishriin aw ثamaaniya وعishriin aw lacalahu yuwaafiqu الثalaaثiin الثalaaثiin min jamaad الآakhira wayuwaafiqu min taarikh اlmilaadi kam اثniin اثنين شهر ستة ألفين وأحد عشر وفي هذا المسجد مسجد الرسالة مبارك إن شاء الله في لندن في هذه المنطقة شو اسم المنطقة؟ إسلينتون فإن شاء الله نبدأ هذا الكتاب مدارسة وليس تدريسا أنا ما أدرس لكن نتدارس مع بعض نقرأ مع بعض إن شاء الله الxamdu lilah walaalayaal towfiiqda allahna waafajiyo ilaahay hana waafajiyanaa ku camal fallo wixii cilmi uu ma garanaysa ilaahayna baro subxaanahu jala jalaaluhu wacduma sulطaanahu walaa ilaha غayruh tarjamo yar lilimaam الnawowi raximah اllah oo halkan kitaabkan aan haysto ku qoran inaan marnaa way iska fiican tahay alimaam الnawowi هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن alcaalim alrabbani alxaafid alfaqih shaykh اlislaami fi casrihi wa bacda casrihi alfaad ama alqaab ama darajaad la iska jusaafan loo siiyey maa kulli waa muxaqaq buu ku yihi wa kaana wuxuu ahaa min alculamaءi alcaamiliin culamada ku camal falay waxa ilaahay baray wal-a'ima alraasikiin ee yani qadamkoodu ay camiiq ku ahayd fi lcilm wawliyaa illahi alcaarifiin buu ka mid ahaa wzuhaadi almadkuuriin ijtamaca lahu waxaa u kulmay min alwaraci ma lam yatafiq milahu liaxadin fi zamanihi walaa qablahu min alfuqahaa bidahrin tawiil inta un kolley la garanayo nin khayrkaa ilaahay u kulmiyey waa ay wuu yaraa waxaa ka mid ahayd manaaqibtiisa xagga waraca marka la yidhaha iyo inuu isdhowro kaana laa yakulu min fawaakihi dimashqa mausan cuni jirin lima fi fasaatiiniha min ashubha fi damaaniha masala fiqhiya ayaa kasoo gashay masalada iyada awgeed tawarucan ma uusan fawaakahtaasoo dhan uusan cuni jirin waqad saraxa bidalika radia allahu canhu walam yadkul xamaaman xamaamka waxaa la yidhahaa waxaa la yidhaahaa meelo loogu talagalay in dadku markay muddo joogaanba ama usbuuci ama ka yar intay galaan bukhaar lahoo maaragtay biyo kulul lahoo dhididku ku baxo dabadeedna ma aqaan zamankan sawnabiya la yidhaha wax saasoo kale ayaa booskeeda galay marka waa uun arrin nawcan maa rafaahiya iyo xoogay tuusinaysa ma garanaysa reer magaalnimo waqti umuusan hayd marka ma geli jirin wa kaana laa yaakulu ilaa akla waaxida fi lyowmi walleyla bacda cashaai alaakhira aw bacda cishaai alaakhirati dhe salaada cishaha kadib ayuu hal mar wax cuni jiray inta kale waxuma cuni jirin waqtiga saxarka ana oo la suxuurtana biyo yar buu cabi jiray ma'kalkiisa iyo malbaskiisa iyo dharxirashadiisa iyo cuntadiisa muqtasid bay ahayd axwaashiisa oo dhanba nin iska dhexdhex buu ahaa wuxuun ahaa nin ku sabra khushuunada iyo ad adayga nolosha ayuu ahaa daaru lxadiid alashrafiya mid la yidhaha oo ku taala dimashq oo mashhuur ahayd ayuu mashiikadeeda uu qabtay uu madax ka noqday waxa markaa dadka e, culimmada ee meesha daarta wax ka dhiga la siiyana waxba kama qaadanin axadna hadiye kama aqbali jirin wainamaa kaana yataqawatu mima yatiihi abuuhu min nawa min kackin watiin xoogayga yare aabihii uu uga keeno magaaladiisa nawa mar baan tagnaan u waxay isu jirtaa dimashqa iyada taqriiban boqol kiilo meeshaas waxa aabihii uga keena uu ku noolaan jiray ma uusan waxba ka qaadan jirin Eh, wuxuu sheegay inuu dhar iska xiran jiray iska maaragtay eh, dharka dadka fuqarada ah haddii qof soo salaamo laa yaziidu cala salaami wa jawaabi maa laabudda min mas'alati cilmin ma aha dadka zamankeena saan u badanay hadda yan isdoondoonanayno oo maaragtay aan waqtiga isaga luminayno sheeka mausan lahayn ninkii u yimaado calaykum asalaam ma dhaafsiin jirin iyo haddii masale cilmiga uu weydiiyo haddii marka uu qofkaas hortiisa uu fadhiisto uu ka baqo inuu mashquuliyana dafaca ilayhi kitaaba yanduru fiihi lianlaa yushqilhu kitaab buu dhiibi jira bal kitaabkan firfiri bal waxaa ku qoran fiican buu odhan jiray si uusan ma aragtay uusan waqti uga qaadin wuxuu ahaa nin rabbigiis muraaqabeeya fii xarakaatihi wa sakanaatihi wa khatawaatihi intaba wuxuu kale oo ku sifaysnaa oo sifaadkiisa ka mid ahaa aamir bilmacruufi buu ahaa wanaahin can ilmunkar yani wanaagana dadka wuu fari jiray munkarkana dadka wuu ka reebi jiray mana uuna u kala aabeeli jirine boqor iyo wasiir iyo mid alla midkii khalad ku jira fartu ku fiiqi jiro waa uu sheegi jiray almalik adaahir hayra maratin buu maaragtay ninkii zamankaas ayuu maaragtay uu la hadlay fa kaana yaquul in ana laa ahaafu ila min hada nawawiyi buu odhan jiray boqorkaasi nawowi ah, kanun baan ka baqaya ninkan wuxuu yidhaana waa uu qaadan jiray waxaasoo idinle waxay tusinaysaa buu yidhi ninkan ka qoray hadalka thamaratu sidqi walikhlaas sidqi iyo ikhlaas iyo ilaahay dartiis iyo inuu llahi kaliya uu doonayay uusan adduunyada waxba ka rabin ayaa ilaahay darajadaa ku siiyey fahani-an radia allahu canhu fasubxaana man wafaqahu waacطaahu waafaada calayhi min juudihi wa fadlihi inahu dulfadli walman manaaqibtiisu wuxuu yidhi lama tirin karo lamana koobi karo rag aimo alifay baa jira manaaqibtiisa alifay oo uu ka mid yahay tilmiidkiisii asheekh calaa addiin ibn alcataar bitasniifin mustaqil wa mulakhasu maa aquul wuxuu dhashay buu yihi sheikhu muxaram sanat ixdaa wa halaathiina wa sita kow iyo soddon iyo lix boqol markay hijradu ay ahayd bibaldatihi nawa oo saan idiin sheegay suuriya ku taallaa waxay ku taallaa dimashqa meel oo taqriiban inay boqolkiila tahan u malaynaya wuxuuna ahaa markuu yaraaba yaraantiisiiba wuxuu ahaa nin maaragtay nabiih oo nabiiqa ayuu ahaa dimashqa wuxuu yimid buu yihi sanata tiscin wa arbaciin kitaabka tanbiihe fi lfiqhigu aqriyay fi arbacata ashhur wa nisf muhadab kitaabka leylana waaba uu xifdiyey shaykhiisuu maaragtay kadib laasimay muddo dhan buu maaragtay cilmiga ka qaadanayay waxaa ka mid ahayd sifaatkiisa wa kana yaqra'u fi lyowmi itnay cashara darsan cala lmashaayikhi sharxan wa tasxiixan marka duruustii buu tilmaamayaa qaar fiqhiga qaar xadiidka qaar yani eh, usuusha qaar sarfiga qaar naxwada labaiyo toban darsi buu kor ka qaban jiray maalintii wuxuuna iska sheegay sheekhu wuxuu yidhi daa'iman wax alla wixii fawaa markaasaan qori jiray buu yidhi wuxuu yidhi imaamu nawowi isagoo iska sheekeynaya mar baan isku dayay buu yidhi inaan cilmu ibiga aan aan aan waqti siiyo oon ku inshiqaalo oon barto markaasaan kitaab alqanuun la yidhaah oo ibni siina uu alifay baan soo qaatay buu yidhi inaan aqriyo fa adlama calaya qalbii qalbigaygii baa madoobaaday buu yidhi markaasaan ayaam dhan baanba yani waxaan ahaa buu yidhi waxba waa akhriyi kari waay kutubtii kale kadib waan fikiray kadib waan ogaaday inaan la ii ogolayn arintan markiiba waan iska iibiyay markaasaa qalbigaygii inuuray sidaasuu yidhi mana aha macnaheedu inuu cilmu dibiga uu sheekhu eryaye ibigan oo caadigood ib alabdaankaa waa ibi wanaagsan oo caafimaad waxa laakiin kutubtii hore oo ibiga waana waxaan ka maqnayn waxyaala yani falaasifada iyo waxyaalo kale tanjiim iyo waxyaalo aan sharci ku hagaagsanayn baa ku dhexdhehnaa daa'iman marka waxaasaa ilaahay u diidanaa ama dee ilaahay meesha booskan kaleu la rabayo ma uusan doonayn inuu maaragtay dhakhtar uu noqdo dhakhtar islaami xaggan oo diinta ayaa ilaahay la doonayay marka eh, ninkan muqadimka aimo fara badan buu tixiyey uu leeyahay waa dadku wax ka qaatay aimo fara badan oo kalena wuu sheegay oo ragga uu waxbaray oo waxsaga ka aflaxay ah eh, kutubta uu alifay buu halkan tirinaya oo aada u fara badan oo yani sheekha marka cumrigiisa la fiiriyo eh, leanna sanada uu dhashay waa la sheegay soo maahay ah. naam sanada uu dhintayna waa lix boqol iyo lix iyo toddobaatan sita sabciin waxad wa wuu dhashay sita wa yani kamu arbaciin buu noqon karaa markaa sooma dhowr iyo afartan jir kama weynaanin sheekhu laakiin ilahay cumrigiisa waa u barakeeyey kutub badan buu alifay waxaa dadka hadda aada mashhuur ugu noqday riyaad saalixiin ood garanaysaan oo ilaahay barakeeyey subxaanah wa tacaala oo ilaahay kitaab maqbuula uu ka dhigay rag fara badan baa alifay fi hada alfan oo isku dayay axaadiid badan oo raqaa'iqa inay uruuriyaan oo taskiyatu nufuus uruuriyaan kii doonaa ilaahay subxaana wa tacaala qabuul yeelay marka qabuul baa ilahay u sameeyey dhinac kastaba fiqiga haddii layidhaha kutubtiisa ilahay ma aragtay axaadiidta ood la socotaan rajul wuxuu ahaa xaafid xaafidna liskama oran jirin ilaa darajat lxifdi uu gaadho marka eh, way yarayd zamankiisii yani nin eh, sifooyinkaas urur ay isugu yimaadeen hadduu fiqiga ku talax inta badan xadiidka naqsi kaga jiri jiray ah, haddii maalan xadiidka uu yahayna fiqigiisa waxoogay inta badan walaakin nin fiqhigii iyo xadiidkii iyo aaladii iyo culuumtii iyo yani waa waa yarayd marka waxyaale ilaahay subxaana wa tacaala uu khaas yeelay oo fara badan bay ahayd yani waana suu sheegaya lama koobi karo manaaqibta alimaam annawowi raximah waxaa marka min xusni lxadi ah inaga oo joogna fi hada اlbalad alurubi inaan hadda ma garanaysaa kitaabkan wada mudaarasaynayno oon soo wada mari doono nabda bsmi اllah kama qala alimaamu mualif اlkitaabi bsmi اllahi الraxman الraxim wbih nastaciin rabi yasir waacin khطbaة اlkitaab qala الshaykhu alimaamu alcaalimu alzahidu aldabitu almutqinu almuxaqiqu abu zakariya yaxya bin sharaf ibn muri annawawiyu raximah llahu tacaala alxamdu lilahi alkariim almanaan di lطwli walfadli walixsaan aladi hadana liliiman wafadla diinana cala saa'ir اladyaan alxamdu lilah ilahay baa hanaa iyo mahad iska leh jala jalaaluhu lidaatihi buu ilaahay uleeyahay shukri iyo mahadnaqna wuxuu uleeyahay lixsaanihi likhalqihi lanna waa kariim alkariimu huwa aladii yucطii min gayri su-aalin wamin gayri istixqaaq iyadoon cidnana waxba ku lahayn kan wax wax siiyo weeye dadka adduunka joogoo dhan ilaahay u wada nicmeeyey nicmadiisa aan la koobi karin nin ilaahay dayn kulaha ma jirin nin ilaahay wax u dhibtayna ma jirin allah jala jalaaluhu kulluhum tafadala calayhim watakarama hadduusan abuuri lahayn cid qabsan lahayd ma cid wax u dirsan lahayd ma falidalika huwa akramu lakramiin wey waana manaan oo waa muncim yuncim cala alkhalq manaanka ma aha kan dadka ku mana sheeganaya oo sifaat dami ah bilmani waladadi la diiday ma aha manaan bimacnaa aladii yamunu cala alkhalqi wayucطiihim oo ku manaysanayay ay ku galladaysanayeen nicamkii wey ditawli kadalika waa waa tawlkuna waa nicamka un weeye waalfadli dheeraad saaxiiba walixsaani waa alfaad mutaraadifa kulligeed tusinaysa karamka ilaahay iyo sakhihiisa iyo juudkiisa iyo ixsaankiisa subxaanah wa tacaala alladii kaasoo hadaana liimaan baa mahad iska leh iimaan nagu hanuuniyey oo iimaanna siiyey wafadala diinana diinteenana ka fadilay calaa saa'iri aladyaan adyaanta kale oo dhan ilaahay waa uu ka fadilay saa'ir bimacnaa baaqi aladyaan adyaanta inta kasoo hadhay oo dhan diinteenna ilaahay ka fadilay marka adyaan marka uu leeyahay waa jamcu diin Eh, sidaan la soconno ina diina cind allahi lislaamu weeye ilaahay agtiisa diin waxaa un islaam eh, kuwa kale waxa uu diin halkan ugu ilaaqay waa waa waa calaa zacmi man yatadayan kuwa diin ka dhiganaya iyagu ay calaa zacmihim baa ay diin ay u tahay walakin diinta dhabtaa ilaahay agtiisa ka taala waa islaamka walidalika jaa fi lqur'an lakum diinukum waliya diin kuwii xataa asnaamta caabudayay baa le diintiina idinka diin diintiina idinkaa leh aniguna diintaydan leeyahay marka diinta macnaha waxaa loo jeedaa meeshan waxay iyagu ay caado ka dhigteen oo oo baatil ah oo aan xaq ahayn fii zacmihim waa diin marka diinteenna ilaahay ka fadlay adyaantaasoo dhan wa mana calaynaa biirsaalihi mana calayna wuxuu nagu manadaystay in badan minan laakiin manada uu nagu galladaystay calaynaa biirsaalihi inuu noo soo diray ilayna annaga akrama khalqihi calayhi khalqigiisa oo dhan kan ugu karaamo badan agtiisa subxaanahu jala jalaaluhu halkaa khalqigoo dhan buu sheekhu camimay malaaigtii baa soo gelaysa jinkii baa soo gelaya insigii baa soo gelaya makhluuqaadkii oo dhan in muxamed ibni cabdillaahi ugu karaamo badan yahay akramu lkhalqi cala allahi uu yahay ayuu halkaas sheekhu uu sheegayaa wa afdaluhum ladeyhi weliba waa sii takiidiyo kan ilaahay xaggiisa ugu fadli badanna uu yahay xabiibahu ahaa xabiibkiisii wa khaliilahuna ahaa alkhaliilu walxabiibu waa macnaani mutaraadifaani waaye aba sii kala xeel dheeraadeenoo ilaahay jala jalaaluh watakhada allahu ibraahima khaliila wa muxamedna calayhi asalaatu wassalaam khaliil buu ahaa khaliilkiisuu ahaa wa ina saaxibakum la khaliil llah laakiin waa isku wada dhow yihiin wa cabdahu ahaa addoonkiisa warasuulahu ahaa muxameda sala allahu calayhi wasalam famaxaa bihi famaxaa bihi dabadeedna ku masaxay oo ku baabiiyo ku tirtiray cibaadat alawthaan awthaantii iyo asnaamtii gayrullahi la caabudi jiray ilaahay waa uu ku tirtiray weeye oo irsaalka nabiga ilaahay ku tirtiray calayhi salaatu wasalaam wa akramahu ilaahay wuxuu ku karaameeyey nabigeena caleyh salaatu wasalaam sala allahu calayhi wasalama bilqur baa ilaahay ku karaamayay almucjiza qur-aankaasoo almucjiza ah dadkao dhan icjaazisay dad keliya maha qul lain ijtamacat اlinsu wاljinu cala an yaأtuu bimili hada اlqur'an laa ya'tuuna bimili icjaazka kaa waa ilahay markuu qur-aanka soo dejiyey dadka uu qur-aanka kusoo dejiyey waxay ahaayeen quraysh bay ahaayeen luqada qur-aanka uu kusoo degan bay ku hadli jireen ilaahay wuxuu yihi jala jalaaluhu haddaad aad maaragtay diideen inaad maaragtay aad kitaabkan rumaysaan oo aada nabigeyda raacdaan haddaad iska diideen waaye qur-aanka kale toban suuradood ka keena oo toban suuradood idinkutaa been abuurataan oo isagoo kale ah keena eh, haddana waa loo soo yiri waaadba hal suurad toban suurad badan tahay hal suurad keena iska dhaafa hal aayadna ma keeni karaan nus aayadna ma keeni karaan kabacdi ilaahay waaba sheegay waxay qul waxaa tiraa lain ijtamacat il awal wixii lala hadlayay qolo insiga ka mid oo qurayshunbayba ahayd insigoo dhan hadday isu tagaan oo jinnigoo dhanna isu tagaan inay qur-aankoo kale ay keenaan keeni ma karaan oo lama iman karaan walow qaarkood qaarka kale habuu kaalmeeyeen walow kaana bacduhum libacdin dahira marka mucjiza weeye qur-aanku mucjis buu ahaa mucjizadaasoo weliba almustamirati cala tacaaqubi اlasmaan almustamirati ee mustamirada ahayd ee weligeed socotay weeye calaa tacaaqubi اlasmaan asmaanta tacaaqubkeeda zamanun waraa zaman zaman zaman ku xiga oo dhan aan kala go-in weyn bimacnaa yani wuxuu halkaa uu ka wadaa eh, sheikhu markuu saa leeyahay yani mucjizooyinkii nebiyada ee hore mucjizo go-an oo zaman ku go-an bay ahayd muuse calayhi salaam hal mar bay ahayd markuu usoo ku dhuftay badda oo baddii la kala dhambalay aayad weyn bay ahayd oo aada u weyn oo iyagoo kale aan la oo ilaahay ku halaagay fircawn iyo qowmkiisii laakiin markaasay ku dhammaatay eh, ilahay unbaa nooga qisheeyey mooye ahaarteeda xataa baaqi ma aha eh, wakadalika saalix calayhi salaam aayad weyn bay ahayd markii dhagax iska weyn oo halkan buur ilaahay uuga soo saaray neef geelo nool allahu akbar waa aayad weyn laakiin markaasun bay ahayd ilaahay mucjizada nabigeena wuxuu ka dhigay mid daa'ima oo dhammaanaya sala allahu caleyh wasalam oo zamankiisii aan ku ekayna ilaa ywm اlqiyaama soconaysa alatii taxadaa biha aljina wاlinsa biajmacihim ilaahay qur-aanka wuxuu ku taxadiyey oo bimacnaa jini iyo insi kulligood car waa kaase keenoo kale la yidhi ah, taxadaa ay car keena waay waa kaas isagoo kale la imaada aljina wاlins biajmacihim soo dhegey wa afxama biha ku afguriyey oo ku aamusiyey jamiica ahli zayqi wاطuqyaan meel cidla kaga yimid kuwii zayqa yani dalaalka iyo baadida iyo duqyaanka iyo kibirka u saaxiibka ahaa oo dhan baa ilaahay subxaana wa tacaala ku aamusiiyey wey wajacalahu ka yeelay rabiican liquluubi ahli lbasaa'iri beer qurux badan oo udgoon oo wanaagsan quluubtooda uga yeelay filqur'aan ama qoyan qalbigooda qoysa ahli lbasaa'iri waa kuwii maaragtay basaairta basiirada saaxiibka u ahaayeen qalbiga wax ka arkay walcirfaan macrifada ilaahay u lahaa qur-aanku laa yakhluqu calaa karati taradudi laa yakhluqu ma gaboobo weeye oo oo yani ma dhammaado weeye calaa karati taradudi ku celcelinta wax kastoo lagu celceliyo lagu celceliyo marka dambe ama waa laga xiisa dhiciy ama isagii baa dhammaan oo waa gaboobaya ila qur-aan waa tajadudaya wa taqaayur laxyaani axyaanta iyo asmaanta isbedelaysa jadiidunbuu sii noqonayaa waa sii quruxsanaanaya wayasarahu ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu u taysiiriyey lidikri ilaahay baa in la xuso oo la aqriyo oo la xifdiyo taysiiriye haddaan ilaahay taysiirin lahayn oon sahli lahayn dadkuma awoodeen buurihii baaban awoodinay aljibaal maa taxamalathu insaankan daciifkaase u xambaaraya wayasarahu lidikri xataa istadharahu sigaaru lwildaan ilaa ay korka ka qabteen weeye korka ka qabteen sikaaruulwildaan wiilasha yaryar ama ilmaha yaryar wiilalha odhanayn wiilal gabdhaba waa soo galayaan ilmaha yaryar ay qur-aanka ay kor qabteen wiil yar baad arkaysaa lix jir toddoba jir sideed jir oo qur-aanka oo dhan min awalihi ilaa aakhirihi korka ka haya waa taysiirullahi haddaan ilaahay uuna u taysiiriyeen ma suurtoodeen lama hayo soo diimo kale dad sheegto soo bible iyo alaab kale ma sheegaan iyo balaayo kale soo dadku ma akhriyaan soo ma sheegtaan wadaadadooda kan ugu weyn korka kama yaqaan hal suurad sifri bay dhaaniyag hal sifri oo sifrigiisa korka kama hayaan kuwii mashaaikhdii oo sheekh didaad iyo raggii ka takhasusay kuwa hadda jooga iyo yaa ka badiyaba oo korka kaga bartay siay u xujeeyaan iyaga laakiin iyagu kuwooda wax sheeganaya iska dhaaf ilmo yaryar iyo iska dhaaf maaragtay wadaadadooda waaweyn xataa ma yaqaana inay lasoo kala baxaan mooye waxaaba lagu leeyahay maba aha hadda kuwaane oo wax taxriifiyo wax tabdiiliyey xataa zamankii hore ilahay uma taysiirin baa lagu leeyahy towraad ilahay waa soo dejiyey waa waxyaalaha uu ilaahay uumana sheegtay nicamkiisa markuu ku tirinayay ku dul tirinayay ciisa calayhi salaam maxaa ka mid ah waid he wadkur nicmatii weeye id callamtuka alkitaaba walxikmata wاltawraata wاlinjiil yani manadaas ilaahay uu gallada weyn ee waaxid min uli lcasmi min arusuli uu u tirinayo siqaar lwildaan baa ahaya min hadihi lumma oo ilahay qur-aanka u baray korka ka qabadsiin ka waa karamun min allahi lihadihi lumma weeyaan waa taysiir walaqad yasarna qur'aana lidikri fahal min mudakir wa min cajaa'ibi taysiirka waxaa ka mid a nin aan kelimad af carabiya garanaynin walaa kelima aan macnaheeda garanayn ayaa qur-aanka o dhan kor ka kahaya haddaa hal kalima weydiiso ma yaqaan meesha qur-aanka usoo qabatana horuu ka aqrinaya waa arrin lala yaabo wey haddaan taysiir jirin min allahi arrintaas ma suurto gasheen sahal ma ay noqoteen wadamina xifdahu weliba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ballan qaaday weeye oo damaano qaaday xifdahu ilaalintiisa min tataruqi اtagyiiri ilayhi wاlxadahaan min tadaruqi التغyiiri إlayhi واlxadaثan alxadaثaanka wahuwa اlxadaث ay اlxaadiثaةu wاlxudثa wuquuc maa lam yakun in qur-aanka tagyiir iyo tabdiil lagu sameeyo wax laga badbedelo ama shay lagu soo dariyo oo horey aan u jirin xadaث ahoo lagu kordhiyo wax laga gooyo ama wax lagu kordhiyo midna ilaahay baa ka ilaaliyey weeye alla ilaaliyey jala jalaalu sidii maalintii ilahay nabiga nagu soo dejiyey ilaa yowmina hada hal xaraf lagama bedeli karo hal xaraf lagama bedeli karo waxay sheegaan qasodee anigu ma garanayo meelay hadda ay ku tahay lakiin waa la sheegaa inuu mid mid isku dayey towraaddii buu wax ka bedbedelay waa zamanadan dhow dhow towraad buu dabceeyey madbaceeyey waxbuu ka bedelay suur yeelay waa iska intishaaray sidoo kale waxaan baybalka la yidhaha buu siduu waa iska intishaaray qur-aankuu yidhi kanaan marka fiirinayaa hal xaraf buu ka gooy laakiin xaraf khatar ah waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin hayru ka bixiyay meesha waxay noqotay waman yabtaqi alislaama diinan macnaa ma la fahmi ilahay wuxuu leeya islaamka kayrkiis ninkii diin ka dhigta laga aqbali maayo aakhirana waa khasaaraya halka macnihii wuxuu isu bedelay ninkii islaamka diin ka dhigta waxba laga aqbali maayo soo maa intaan dad waaweyn la gaaday ilmo yar oo qur-aanka xifdisanaa waxba macnoba garanay ayaa markiiba musxafkii la madbiceeyo la qurxiyo u keenay baa layihi macalimkii macalin meeshaan waxbaa ka maqan waman yabtaqi hayra alislaami bay ahayd waman yabtaqi alislaam baa ku qoran markiibaa lala booday oo la qabqabtay oo dhabdhabdhabdhab oo isla markiiba jiddi iyo dadaalka yani ilaahay baa waa waa taysiiru min waa xifdiga ilaahay qur-aanka uu xifdiyey wey kitaabku rasmiga markaan ka hadlaynay shalay sadaraad ma aqaan markuu ay nala soo martay qisadu waxaa jira hortaan muqadimada iska dhamayno sheekadu nala sii dheeraan marka ilaahay waa uu ilaaliyey damina xifdahu min altagyiiri walxadahaan wa huwa maxfuud bixamd illaahi wa fadlihi ma maxfuud buu noqonayaa waa la ilaalinayaa bixamd illah ilahay baa ilaalinaya wey bixamd illaahi ilahay mahadiisi iyo wa fadlihi ma khtalafa almalawaani habeen iyo maalin iska inta ay habeen iyo maalin jirto qur-aanku maxfuud buu noqonaya almalawaan ay leyl wanahaar wawafaqa lilictinaa'i biculuumihi wuxuu waafajiyey man istafaahu ninkuu doortay min ahli lxifqi oo fariidnimo u saaxiiba waaye iyo fahm walitqaan iyo itqaanin oo shayga la itqaaniyo oo aada loo barto oo fajamacuu fiiha min kulli fannin maa tansharixu lahu suduuru ahli liqaan kuwa yaqiinta leh oo rabbigood iyo aakhiro rumaysan waxay suduurtoodu ay ku faraxdo ayaa ilaahay qolo walba meel ka waafajiya nin ilaahay xagga qiraa'aadkii iyo tajwiidkii iyo kadaabaa ilaahay u furaa wey qolo ilaahay xaggii tafsiirkiisii iyo manaabicdiisi iyo culuumtiisi iyo axkaamtiisii baa ilahay u furaa qolo weliba manbacaasaa ilaahay ka siiyaayo markaasay ururiyaano markaasaa dadku ay ku faa-idaystaan wey axmaduhu calaa dalika baan ku mahadinaya inta aan soo sheego nicama min nicmihi calaa dalika baan ku mahadinaya wagayrihi min anicamihi alatii laa tuxsa aan la tirtirakoobi karin khusuusan waxaan ilaahay ku mahadinayaa calaa nicmati aliimaan in ilaahay uu muminiin naga dhigay wa as'aluhu waxaan weydiisanayaa alminata gallad calaya aniga wa calaa jamiici axbaabi axbaabtayda wa saa'iri lmuslimiin muslimiintao dhan biridwaan inuu nagu galladaysto oo naga raalli noqdo وأشhهd أn laa إlaaha إlا الlah allah ma oga ilah kalaynuusan jirin waxdahu keligiis laa shariika lah shariik ma leh shahaadaةa muxasilaة lilغufraan shahaado xasilinaysa oo usoo xerogelinaysa ninkii ku dhawaaqa dembi dhaaf munqidatan saaxibaha ka korinaysa min الniiraan naar ka korinaysa muusilata lahu gaarsiinaysa ilaa sukna اljinaan jamcu janati jannaadka gaarsiinaysa ashhadu waxaan markhaati kacayaa weeye wauqiru waactarif wauqinu intaba waa soo galaysaa ana muxamadan adoonka mubaaraga ah cabduhu inuu yahay muxamed cabduhu inuu yahay wa rasuuluhu inuu adoon ilaahay buu ahaa adoon ilaahay waa sharafun lahu adoonnimadu halkan waa sharafun lahu asraa bicabdihi maqaamaadka ugu wan wanaagsan oo dhan marka ilaahay uu sheegayo bicabdihi adoonkiisa aladi nazla furqaan cla cabdihi alxamdu lilahi aladi anzla cla cabdihi kitaab adoonkiisa warasuulahu daaci ila liimaan nabigu daaci buu ahaa dadka iimaanka ugu yeera sala allahu alayhi wasalam wala alihi wasaxbihi washarafa ku saliya oo nabadgeliya oo aalkiisii isaga washarafa sharaf u yeelo sharafta u kordhiya wey wa karama karamada u kordhiya wacadama weyneeya maa tacaaqaba ljadiidaan intay habeen iyo maalin ay jiraan salligaasi inuu socdo maqhribkii waa la gaaray miya marka aadaanka maxaa ka dhiman hmm? baaqi ah, nacam nacam ayib amaa bacdu baan ku joogsanaynaa in allahu tacaala eh, waxaan ka hadlayay arrintan idiin sheegay waxay ahayd min xifd illaahi lilqur'aan waxaa ka mid ah ilaahay jala jalaaluhu wuxuu ilaaliyay qur-aanka lafdigiisa keliya maaha allahu kadalika xafida kitaabatahu qoridiisaa ilaahay ilaaliyey subxaanahu jala jalaaluhu oo qur-aanka sad la socotaanba siday asxaabta nebiga ay u qoreen lagama bedeli karo ninkii hadda musxaf baan iska qoranaya yada oo asxaabta nebiga xarafayna qorin qoraa xataa xarafka uu qorayo ha waafaqsanaada dhawaaqa maalan bismi illaahi araxmaani haddii qiyaas ahaan hal la qoro la yidhaha see la qori lahaa ya miimka alif baa lagu taagi lahaa nuunkana waa laga goyn lahaa dee qiyaas qiyaasu lhijaa iyo imlaha saasay dhigaysaa qaacidat limlaha saasay dhigaysaa ay kalima kale keen oo miim uu ku jiro maalan a a laa laa maya qur-aan kama hadlaya haddii kalaam kale uu yahay ama meel kaleba uu iska yahayba alifta hadday miim ka daba dhacdo waa la qoraa soo ma nuuntana waa laga gooya laakiin asxaabta nebigu alifta mayna qorin miimka iyo nuunka waa isku dareen waxaaba ka duwan taas xarafka ugu horeeya kelimada ugu horeysa ee qur-aanka so bismi illaahi araxmaan araxiim ma ah bismi illahi see loo qoraa yaa garanaya bismi illahi see loo qoraa bada maxaa ku xiga maya bismi illahi raxmaan raxiim baan ka wadaa oo faatixada bisinka alif maa ku taagan a ah, maa maxaa la sameeyey siinkaa lagu reebay soo maha bismi illaahi baa kasra siin saakna ah, sukun soo maha bis soo maha baa la hoos dhabay siin lagu reebay soo maaha alif baa meeshaan udhexeeya laakiin qiyaaskusaa maaha qiyaastu waa in alif udhexaysa alifulwasli baa meeshan ku jira hamzatulwasli baa ku jira asalkeeda muxuu ahaa biismi bay ahayd soo ma garan ko bismi illaahi araxmaan araxiim haddaad qorayso waxaad ku qasban tahay asxaabta nabiga inaad raacdo bada iyo siinka aad isku reebto iqra bismi rabbika aladii khalaqa see loo qora iyada ya bismi rabbika sida bismillahi maa loo qoraa maya alifteedii baa loo soo celin qiyaasku siduu ahaa bismi rabbika alifa lagu taagaya haytan maxaa bismi rabbika alifta loogu taagay oo hamsatulwasligi loo qoray bismi illaahina maxaa mibaada iyo siinka laysugu daray lama yaqaan anigana ma aqaan adigana ma taqaanid kuwii wax ka qorayna ma yaqaanaan asxaabta nebiga unba arrintaasay khaas ku tahay ninkii raba inuu ogaadana dee jannada ha galo ila iyagu jannaday galeen markuu jannada galo zayd ibni thaabit iyo kooxdiisii hawkugahayda arrintan maxaad uga jeedeen bismi illaahi iyo bismi rabbika maba kala duwanee tan maxaa alifta uga goyseen tanna alifta ugu taagteen insha allah xaggaa waa igu jawaabi doonaa <laughs> intii ka sukaysay somaa jawaab looma waxaa marka ilaahay uu waafajiyey ummadda in qur-aanka ilaahay baa ilaaliyey leanna berigii dambe oo dadku ay qiyaasta iyo sida wax loo qoro ay barteen qawaacid baa soo baxay qawaacidda soo baxday qiyaas bay ku socotaa qiyaasta hal hal lagu daray laba soo maaha qaacida haddaad maqashaa alfaacilu marfuuc soo maaha walmafcuulu mansuub qawaacidda horta waa noocaas waa qaacido la sargooyey oo aan leexleex aqbalayn oo labada kelimo isku mid ah marka qaacidadu ma ogola bismi meelna in alif lagu taago meelna laga gooyo ma ogola bismi waa bismi waa in sisi loo qoro oo alif hamsatul waxay dhaheen maadaama lafdigii la xooray oo lafdi ahaan aan lagu dhawaaqaynin fa hiya waajibat rasmi dhigaalka waa in la qoraa maxaa yeelay waxay weyday dhawaaq marka dhigaal waa inay heshaa saasay qaacido ka dhigeen laakiin tan waxay ku qasbaan marka culummadii aftow inaan saxaabada nebiga aan la khilaafi karin oo nin alla ninkii musxaf qoraya waa inuu asxaabta nebiga u raaca lama ogolo haddii kale haddii kale musxafka uu qoray laga aqbali maayo wa ilaa yowmi kaal wa ilaa yowmi diin marka wa ina naxnu nazlna dikra wa lahum la xaafiduun marka meesha taqyiirka iyo tabdiilkan sheekada ku keenee masaaxif lagu soo madbaceeyey bakistan baaberi soomaaliya soo gashay xamar markaasay waxay qoreen musxafku waxaa ku qoran afar kelimadood oo alif ziyaada ay ku jirto kow waa suuratu alcimraan um waa walain qutiltum walain muttum aw qatiltum la ila allahi tuxsharuun la ila allahi tuxsharuun aada siad u dhigi lahayd laam alif iyo laam oo ilah soo maaha alif kalea lagu daray alifta kale lagu daray haddii lagu dhawaqa maxay noqon lahayd laa ila allahi macnahaba markaas dardoorin soo maha meesha labaadna waxaa walaa awdacuu khilaalakum laa awdacuu oo kale u qorantay laam alif bacdigeed alif laadbaxanahu suurat namli laa adbaxanahu oo kale ay u qorantay la ila ljaiim hamsada kamayna tegin laam alifki waa qoranya alif kale ay ku dara inaan ku idhi la ila ljaiim oo suuratu wasaafaadna sidaasoo kale loo qoray masaaxifta lagu soo madbaceeyey madiine iyo masar iyo dhulalkan carabtana intaasba mayna ziyaadin lakiin waxay ziyaadiyeen keliya laadbaxanahu Ah, aliftaas waa ku ziyaado marka ma aqaan eh, niman unbaa iska arkay meeshan masaaxibtii way qabteen waxay dhaheen qur-aankii waa la taxriifiyey waa la tabdiiliyey niman tafsiirka aqriyay iyo waxbaa loo sheegay waa lala booday waxaa leey qur-aankii dad taxriifiya aliftaas lagu daray macnahay gadi gadisay laa ila aljaxiim laa ila alkada bay soo baxday kolka hala qabqabto ala adiga sheekha waaba maalmaha waa joogaabaa lagu yiri eh, sheekh cali xaaji yuusuf ayaa cali xaaji yuusuf waay ayaa marka keenay masaaxibta isagiibaa kada waa la qabsaday marka way yimaadeen galabtii bay yimaadeen masaajidka yimaadeen isaga meeshaan nimankaas aan soo weydiino nimankaasaa takhasus ku leh marka darsiga aan akrinaya darsiga naftirkiisa shaadibiga maalinta aan u akrinaya ayaaba ilahay kusoo waafajiyey subxaan allah bacd alcasri anagoo baa fariisanay darsigii baabaanu akrinaynaa sheekh cali iyo laba ninoo la socota ayaa oo arintan taxqiiqeeda inay weydiiyaan aniga u yimid ayaa meesha fadhiya darsigii shaadibigaabaan wadaaba wazaada lam alif alifan laawdacuu julluhum waajmacuu zumura laadbaxanahu wamac khilaafin macan lailaa tiibaa ma sharxayaaba waxaan arkaya sheekhow waaba qoslayaaba oo muxuu ku qosli <laughs> markaan darsiga dhama waxaan ku qoslayaa buu yidhi arrintaa u soconay baaba tanaba su-aashana u socon marka waa sax qalad ma aha afartaa meelood meel waa muttafaq calayha oo masaaxiftii asxaabtu ay qoreen hal musxaf keliya ma ahayn amsaarta loo kala diray la adbaxanahu kulligood alifta waa ku siyaadiyaan hadda adaad fiiriso way arki doontaa inaad u fiirsan baa laga yaaba aw la adbaxanahu suurat namli fiiri laa adbaxanahu oo kale u qoran tahay laam alif kabacdi alif kale saasay u qoran tahay amaa la ila ljaxiim iyo la ila llahi tuxsharuun afar saddexda kaloo meelood bilkhilaafi buu leeyahay imaam shaatibi macnaha masaaxifta qaarkeed baa ziyaadiya qaarkeedna ma ziyaadiy marka kuwa ziyaadiyayna waa sax kuwaan ziyaadinina waa sax waxa lagu haysta waa qalad waa sax baan nidhi masaaxiftaas sax weeye markaasaa laga degay oo dhibaatadii meeshii lagu joojiyo nimankiina cudurdaar ay ka baxeen oo dhehen maana laakiin waxaan uga jeedaa bal xirsiga iyo dadaalka ilaahay dadka uu ku abuuray lixifaadati lqur-aan fiiri alifka ayaaba u fiirsadayba waa u fiirsadeen waa qabteen laakiin la adbaxanahu mayna iska fiirin hadday fiirin lahaayeen masaaxibta kalena way arki lahayen towfiiqda allahna waafajiyo baaraka allahu fiikum subxaanaka allahuma wabixamdik بسم الله وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بسم الله الحمد لله صلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد waxaan ku jirnay kitaabkan التiبyاn في آداب حملة القرآن للإmام النwwي مqdimadiisa قال الإمام المؤلف رحمه الله أmا بعd قال الإمام المؤلف رحمه الله أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام يعني أما بعد أي بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله intii uu kasoo gudbay intaa kadib faإن اllaha ilaahay subحaanaه وataعaalى kor ahaayey walahu النزaهة mana عalى hadiه الأmة wuxuu zaadaha allahu sharafan ummadda allah sharaf u siyaadeeyey biddiini aladii irtadaahu buu ku galladaystay oo ku necmeeyey diintii uu isagu doortay diinil islaami ah wa irsaalihi ilayha buu ku galladaystay oo ku necmeeyey muxamadan inuu usoo diray oo khayra alanaam makhluuqaadka inta ugu khayr badan ahaa calayhi minhu calayhi korkiisa muxamed sala allahu calayhi wasalam ha ahaato minhu min allahi afdal alsalawaati walbarakaati wassalaam waa alfaad kullaha mutaraadifa raxmaad iyo barakaat iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato wa akramaha ilaahay ummaddan wuxuu ku karaameeyey bikitaabihi kitaabkiisa qur-aanka ah afdal lkalaami ahaa liannahu kalaamu llahi wa afdal lkalaam wajamaca fiihi subxaanahu wuxuu ku kulmiyey kitaabkiisa jamiica maa taxtaaju ilayhi ummaddeeni waxay u baahan tahay min akhbaari اlwaliin wixii iyada ka horeeyey umamkii iyada ka horeeyey ay ka cibro ku cibro qaadan lahayd koodii fiicnaa sida loo hagaajiyey koodii xumaaday sida loo ciqaabay cibar wa amhaal oo dadkii hore ahaa iyo wal kuwii dambe iyo waxaa dhici doona iyo wlmawaacidi wاlamhaal waanooyin yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkm mawcidaة wاlamhaal tusaalooyin dadku waxay inta badan taأiiriya markii tusaalooyin la siiyo oo amhaal looga sheekeeyo umamkii siday ahaan jireen siday markay awaamirta ilaahay ay khilaafeen rusushii ay beeniyeen wixii ku dhacay waa ka ilaahay wadarabna lakum اlamhaal intaasoo dhan iyo wاlaadaabi aadaab iyo waduruub اlaxkaam aadaab caam ah siday noloshooda iyuna kuwan wanaagsanaan lahaayeen iyo wa duruub alaxkaam sunuuf alaxkaam axkaamta kala duwan ee sharcigu la yimid baa kitaabku wada xambaarsan yahay iyo walxujaj xujaj alqaciyaat xujajka qaciyaadka ahee go-aanka ahee kama dambaysta aheen aldaahiraati ee waadixa ahaa fi dilaalati tusinta calaa waxdaaniyatihi yani qur-aanku waa أكبر dاacي وأول dاacي إlى الله عزa وجل بma تضمنه wuxuu xmbaaray min الxujaج الqطعiyaat nin kastoo caaqل ah xujo qaaطca oo go-an oon shaki iyo rayb lahayn ayay siinaysaa si uu ogaado inuu ilaahay waaxid yahay laa shariika lahu adalati calى waxdaaniyati wغayri dalika iyo waxaas qayrkiisa mima jaءat bihi rusuluhu salawaat اllahi وasalaamu عalayhim ila yimaadeen xujajkaasoo addaamiqaati liahli lilxaadi adulaali aqaami burburinayay kuwii ilxaadka iyo baadida u saaxiibka ahaa ee ee xamqa ahaa ee axmaqiinta axmaqiintahan waxba kala garanayni aqaam wadacafa alajra ilaahay wuxuu labalaabay ajriga fii tilaawatihi akhrintiisa kitaabkaas wa amara subxaanahu wa tacaala wuxuu amray bilictinaa'i bihi in loo dadaalo wاlإcdaami in la weyneeyo wamulaasabaة اlaadaabi macahu aadaabta lala lala ta-adubo oo ma garanaysaa markii qur-aanka yani la aqrinayo in ma garanaysaa biاlaadaabi lagu mulaasameeyo oo lala socdo wa badli اlwusci fi اlاxtiraam badli اlwusci inta taagtu ay tahay inta karaanku uu yahay fi اlاxtiraami weyneyn iyo tacdiim iyo ijlaal oo hadalkii maalintii aan ka sheekeynayna baa ka mid ahaa kitaabka ilaahi subxaana wa tacala intaad ixtiraami karto taqdiirin karto weyneyn karto malfuudkiisa ahaado maktuubkiisa ahaado inaad weyneyso intaasoo dhan ilahay baa amraya wey waqad sanafa fii fadli tilaawatihi jamacaat min alm qaala imaamu almualif raximah llah wuxuu yihi waqad sanafa fii fadli tilaawatihi jamacaat min alamaahili walaclaam waxaa alifay oo sanifay qur-aanka tilaawadiisa fadliga uu leeyahay jamaacaad fara badan oo min alamaahili wاlaclaam alrajul amhal waaan jamcuhu amahil raggii yani mudanayaasha ahaa ee muuqmuuqday alaclaam ee baarisiinta ahaa culimmadii waaweyneyd ayaa kutubo badan ka aliftay buu yihi kutuban bay alifeen macruufatan cinda ulinnaha walaxlaam dadka caqliga iyo cilmigaba u saaxiibka ah ay garanayaan oo kutub macruufa ah. laakin wuxuu yihi sheikhu dacufat ilhimamu can xifdiha kutubta iyadaa way fara badan tahay waana kutub waasica himamka ma garanaysaa eh, dadkiina waa ay ka gaabatay inay xifdiyaan bal can muaalacatiha inay akhristaanba oo maaragtay ay muaalacayaan fasaara laa yantaficu biha ila afraadu min uli lafham arrintii waxay ku dambeysay inaan kutubta iyada ah raqma weynaanta iyo wasciga iyo cilmiga ka buuxa inayna ku intifaacin laa yantaficu biha ila afraadun in yar oo min ulilafhaami dadka fahmada u saaxiibka ah waraytu waxaan arkay buu yiri ahla baladina dimashqa xamaha allahu allaha ilaaliya haddana saasun baan ugu ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala dhibka uga qaadee wasaanahaa allaha dhowree wasaa'ira bilaadi lislaamiya waxaan arkay buu yiri ra waxaan arkay ahla baladina mukiriina min alictinaa'i bitilaawati lqur'ani alcasiizi tacaluman wa tacliiman yani kuwa in fara badan ku dadaalaya ay akharuu min alictinaa'i waxay fara badiyeen dadaal ay dadaalayaan bitilaawati lqur'aan alcasiizi qur casiiska aqrintiisa iyo barashadiisa tacaluman barasho iyo tacliiman baridba wa cardan mashaayikhda lagu dul aqriyo wa diraasatan cilmigiisa iyo culumtiisa la barto fii jamacaatin wa furaada iyagoo koox koox ama furaada ah kalikeli ah mujtahidiina iyagoo dadaalaya fi dalika biاlayaali wاlأyaam habeen iyo maalin isku bixinaya zaadahum اllah allah u kordhiya xirsan calayhi dadaal ay dadaalayaan allah u kordhiyey wa calaa anwaaci طaacaatin allah u kordhiyey muriidiina iyagoo doonaya arrintaasoo dhan ku doonaya wajha diljalaali wاlikraam aan wax kale doonaynina ilaahay subxaana watacaala wejigiisa iyo radihiisa ku doonayo allihii jalaalka iyo ikraamka saaxiibka u ahaa fadacaanii marka arrintaa iyala ah maadaama ahla nisaa noqday waxaa waxay arrintaasi ii yaadhay buu leeyahay ama ay maaragtay igu taxriirisay igu boorisay ilaa jamci mukhtasarin fi fii aadaabi xamalatihi maadaama dadkii baladkani dad qur-aanka ku dadaala oo sida uu soo sheegay uu yahay uu kasoo sheekeeyey marka arintaasi waxay ii yeedhay buu yidhi inaa ma iga dhigtay inaan u alifo ama aan u jamciyo mukhtasar mid kooban maadaama kutubtii hore ay waasicaayeen oo fii aadaabi xamalatihi xamalat alqur'aan bimacnaa xufaadihi ragga qur-aanka xifdiyey ee ahlulqur-aanka ah aadaabtii laga rabay inay la yimaadaan mukhtasar u koobaya wa awsaafi xufaadihi wa alabatihi wasfiga ay leeyihiin dadka qur-aanka xifdiya iyo dadka alabadiisa ah ama laga doonayo inaan ugu uroriyo faqad awjaba allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu nagu waajib yeelay ama waajib yeelayba annasiixata likitaabihi في xadiikii صaxiix ahaa addiin النaصيxة qulna lman ya rasuul الlah qala llahi wlkitaabihi wlirasuulihi wlkitaabihi wlأmaة اlmuminiin وcamatihim marka kitaabkiisa in loo naseexeeyo ayaa ilaahay waajib yeelay wa min النaصيxati lahu qur-aanka in loo naseexeeyana waxaa ka mida bayaanu aadaabi xamalatihi dadka qur-aanka xambaarsan ama xufaada ah ama baranaya ama dalabada ah ama ahlulqur-aanka ah aadaabta laga doonayo marka ay qur-aanka baranayaan ama ay bartaan iyo say ugu dhaqmayaan in loo bayaaniyo ayaa nasiixatul qur-aanka ka mid a ah. wa irshaaduhum ilayha in lagu hanuuniyo la aadaabtaasu idinka doonaya wa tambiihuhum calayha lagu tambiiho laga yaaba qofku inuu waxiloobo lagu baraarujiyo oo layihaha iska ilaaliyo aadaabtaasu qur-aanku leeyahay wa uthir waxaan dooranayaa buu yidhi ama aan doortay ama aan dooran doonaa fiihi likhtisaar inaan ikhtisaaro oon koobo wa uxaadiru tatwiila wal maadaama kutubtii hore mutawal ahayd anigu waxaan ka digtoonayaa ka digtoonaanayaa inaan bimacnaa dheereeyo ama aan hadal fara badan aan keeno wa akhtasiru waxaan koobayaa min kulli baabin calaa arafin min atraafihi baan ku koobnaanaya yani baab walba wax badan baa ku jira daraf oo atraaftiisa ka mida ayaan ku dadaalayaa buyna inaan ku koobo wa armizu min kulli darbin armizu bimacnaa ushiiru waaan waxaan ishaarayaa min kuli darbin yani ku tacamuqi maayo oo aada ugu sii talax tegi maayo ikaarka bay la gelaysahay walarmizu waxaan tilmaamayaa min kuli darbin min aadaabihi ila bacdi asnaafihi qeyb kaste oo qeybta aadaab alqur-aan ka mid ah asnaafta qaarkeed muhimka ah ayaan tilmaamaya ama ishaaraya falidalika adkuru maa adkuruhu falidalika saas awgeed baa adkuru aan sheegayaa maan xusayaa ma adkuruhu waxaan xusayo bixadfi asaaniidihi asaaniidiisa goynteeda ayaan ku xusayaa bimacnaa axaadiista aan sheegi doono sanadkeeda minii ila rasuul sala allahu alayh wasalam sheegi maaye waan soo koobayaa buu yidhi ama min alkutub almusanafa ila annabiyi sal allah alay wasalam iyadana way dheeraanaysaayo xadaanaa fulan fulan fulan oran maaye waxaan sheegayaa un mukharijka kitaabka iyo saxaabigii nabiga ka rawiyey alayh salaatu wasalaam wain kaanat asaaniiduhu bixamd illahi cindii min alxaadirati alcatiiqa sheekhu wuxuu halkan tilmaamayaa inuu min xufaad alxadiidi uu yahay oo baxri u ah fii kulli cilmin marka macnaheedu ma aha buu yidhi inaan anigu aana garanaynin arrintaasi waa waxay ka mid tahay buu yidhi wain kaanat asaaniiduhu asaaniidda axaadiidta aan sheegay bixamdillaahi ilaahay baa mahad ku leh cindii min alxaadirati alcatiidati yani qadiimka ahayd xaadirkan ahayd haddana joogta bimacnaa waa xifdisanahay oo waa xaadir cindii waanahayha laakiin faina maqsuudii waxaa ah atanbiihu calaa asli dalika asalkuna waa xadiidka nabiga iyo qowlkiisa caleyhi salaatu wasalaam inaan ku baraarujiyo walishaaratu bima adkuruhu inaan tilmaamo waxa aan sheegayo ilaa maa xadaftuhu mima hunaalika yani kan aan sheegayo inta aan xusay waxay ku tusinaysaa inta kaa maqan bimacnaa haddaan kuu sheegan ku yidha xadiidkaas bukhaari baa rawiyay waad u noqon kartaa yani fa alishaara kitaabkii bukhaari baad u noqonaysaa tirmidi baa rawyaan ku yidhi haddaad doonaysa inaad sanadkii oo kaamila aad ogaato dee kitaabkii asalkiisii ahaa baad u noqonaysaa wasababu fii iihaari ikhtisaarahu iihaari xifdahu waxaana igu kalifay buu yidhi inaan e, doorto ikhtisaarkiisa koob koob yani koobnaantiisa inaan koobo waxaa igu kalifay buu ku leeyahay xifdahu inaan doorbiday in la xifdiyo waay bimacnaa saasaan doorbiday in la xifdiyo yani in yaroo kooban oo la xifdaya ayaa ka fiican in badan oo aan sidii dadkii hore ku tutay alifeen aan waqtiba loo helin la aqriyo eh, ihaari xifdahu iyo karat intifaaci bihi wa karat bihi yani intifaac lagu intifaaco farabalata wuxuu markuu mukhtasar yahay koobanna yahay faa'iidadii oo dhanna koobay marka waa lagu intifaacaya waintishaarahu iyo inuu faafo uma intaas kadib maa waqaca min gariibi alasmaai wallugaati fi labwaabi ufriduhu bisharxi waldabdi alwajiizi alwaadixi cala tartiibi wuquucihi fi baabin aakhar lilkitaab wuxuu sheegayaa wax alla wixii kitaabka dhexdiisa yimaada ama kusoo mara oo ama magacyo ah u baahan in la tilmaamo tarjamadooda la sheego magacyadooda saxaabadi ha ahaada ama ha ahaadaan taabiciintii ama raggii wan wanaagsanaa akhyaarta ahaa ama wixii luqa ku saabsan oo kelimad gariib ah waxaan khaas ka dhigayaa buu yidhi baab baan ifraadinayaa oo aan ku sharxi doono arinta iyada ah sharax iyo dabdi dabdiga waxaa la yidhaahaa in la dabdiyo yani magacani waa xarafkaasi waa kor dhamaya kana hoos dhamaya kada kelimadani waa madmuuma maksuura maftuuxa saasaa dabdi la yidhaha iyadoo weliba wajiiza alwaadixi oo weliba muuqata calaa tartiibi wuquucihi siduu kitaabka ugu dhacay min awali ila akhirihi marka kitaabka aakhirka baabka ugu dambeeya markuu kitaabka dhammeeyo ayuu soo qabsan doonaa oo min awalihi ila aakhirihi kelimadaasi waxay ahayd saasaan ujeeday maalan almalawani waana soo martay almalawani alleyl wanahaar waay siaa kuu sheegaya maa macna almalawani waana qariib min alqaraa'ib dadku inta badan ma isticmaalo marka wuxuu fii aakhir baab min alabwaab buu sheegi doonaa liyakmula intifaacu saaxibihi si uu ugu kaamil noqdo maaragta ninka kitaabkan saaxib ka dhigtay bimacnaa xifdinaya ama baranaya wayazuulu shaku can aalibihi yani ninka aalibka ana shakiga uga zuulo saasaan saa u yeelay wayandariju fi dimni dalika wafi khilaali اlabwaabi jumalu min alqawaacidi wanafa'isu min muhimati اlfawaa'idi waubayinu اlaxaadiid asaxiixata wاdaciifa wayandariju fi dimni dalika fi dimni dalika fi dimni dalika اtabyiini wاsharxi ama fi dimni اlmualafi waxaa noqon doona oo aada heli doontaa jumal waa jamcu jumlatin jumlo fara badan jumal fara badan oo min alqawaacid alqawaacid alasliya sawaan fiqhiya aw alxadiiiya waxay doonta noqoto qawaacid fara badan baad helaysaa waa qawaaciddu waa asaas aad ku binaynayso wixii kale ee ma garanaysaa ka farcamaya iyo wanafaa-isu aada u fiifiican oo min muhimaati alfawaaid ah la doonaya kuwa ugu muhiimsan wa ubayinu insha allah waxaan caddaynayaa buu yidhi mualifku raximah llah asaxiixa wadaciifa kulligood waan sheegayaa sixadooda iyo daciifkooda mudaafaatin xaal yihiin kuwa loo idaafeeyay ilaa man rawaaha min alaimati alahbaat aimadii rawisay ee xadiidka soo ikhraajisay iyadoo aan u nisbaynayo waqad adhalu can naadirin min dalika fi bacdi alxaalaat meelaha qaarkiisna waa aan iska daynayaa weeye ama waan ka tegayaa ama waan laga yaabaa inaan iska iloobo ama aan ka tago laakiin adhalu mar hadduu hadda halkan uu ku xusayo bimacnaa mee meelaha qaarkiis ucridu canha waa iskaga jeedsanayaa weey oo si aanloana maaragtay aanan unan kitaabku maqsuudkii ujeedadu lahaa ma kitaab xadiid ma aha ma aha waa uun magaranaysaa kitaab maqsuudkiisa ujeedadiisa looga jeedo aadaab iyo in laga hadlo ma garanaysa xamalat alqur'aan marka meelaha qaarkiisna waan ka icraadaya weeyo bimacnaa waan ka jeedsanaya waclam ogow ana alculamaaa min ahli lxadiidi jawazuu alcamala bidaciifi fi fadaa'il alacmaal lacalla saa-ilan sa-al sheekh waaba sheegaysaa inaad kitaabka aad alifi doontee aanaad tilmaami doonto inaad magaranaysa axaadiidta saxiixa iyo daciifkee maxaa daciifka usoo gelisay ma iska daysidoo saxiixa uun sheegtay marka waa uu isdifaacay sheekhu wuxuu yihi ogow culimmadu oo min ahli lxadiidi a nafsihim iyo wagayrihim jawasuu waxay baneeyeen alcamala bidaciif xadiidka daciifka in lagu camal fi fadaail lacmaal fadaail alacmaal iyo masaaishu waa kala laba axkaamta iyo waxay ku saabsan iyada xadiidka daciifka lagu camal fali maayo laakiin fadaail alacmaal weysadu intaasay ajri leedahay qur-aanka akhristiisu intaasuu ajri leeyahay suuratu yaasin ninka akhri intaasuu helayaa suuradda inti akhri ninkaasuu helayaa waxaas ayaa fadaail leeyaha marka fadaaisha xadiid daciifa in lagu camal falo waa jaa-is cinda culamaa lxadiid fadlan can gayrihim yani wamaca hada iyadoo saas ay jirto haddana fa inii akhtasiru cala asaxiixi baan ku koobnaanayaa oo inta badan saxiix xadiid saxiixan sheegaya walaa adkuru daciif xadiidkan daciifka sheegayaan maayo ila fi bacdi alaxwaal axwaasha qaarkeed welina wuxuu ku damaano qaaday inuu kuu tilmaami doono kuu sheegi doono xadiidkan inuu daciif yahay inuu saxiix yahay wacala allahi alkariimi tawakulii waictimaadii talasharashadaydu iyo cuskashadaydu waa cala allah ilaahay kariimka ahaa wa ilayhi tafwiidii wastinaadii isaga unbaana bandhigaygu iyo isnaadkayga iyo tiirshashadaydu yahay asaluhu subxaanahu waxaan weydiisanayaa suluuka sabiili rashaad wadada wanaagsan ee hanuunsan inuu nagu hanuuniyo oo naqaadsiiyo waalcismata inuu naga ilaaliyo min axwaali ahli zayqi kuwii bimacnaa zayqa iyo dalaalka iyo cinaadka saxiibka u ahaa inuu naga ilaaliyo wadawaama calaa dalika arinta iyada ah oo wanaaga inuu nagu hanuuniyo xumaatada naga fogeeyo inuu nagu daaimo min alkhayri wa gayrihi min alkhayri fi sdiyaad taa iyo khayrka kaleba inuu daaiman fi sdiyaadin nooga dhigo inoo ziyaado oonaan dib u socod noqonin horu socod noqono baan ilahi weydiisanaya buui wa abtahilu ilayhi subxaanahu wa tacaala bimacnaa adcuuhu bitadaruci baan weydiisanaya an yuwafiqanii inuu iwaafajiyo limardaatihi ridihiisa subxaana wa tacala waan yajcalanii inuu iga dhigo miman yakhshaahu kuwa ilaahay ka cabsanaya oo ka baqaya wayataqihi ka cabsanaya xaqa tuqaatihi uga baqay waan yahdiyanii lixusni niyaati inuu igu hanuuniyo niyad wanaagsan lana xusna niyaat yanbanii calayha xusnu lacmaal marka inuu iwaafajiyo niyad wanaagsan iyo ikhlaas bimacnaa inuu waafajiyo wayusira lii jamiica anwaaci alkhayraati khayraadka oo dhan anwaacdeeda inuu ii taysiiriyo wayuciinunii cala anwaaci almakrumaati waxyaalaha makrumada ahee wanaagsan ee fadaaisha ah inuu manaa igu igu yani igu manaysto oo ii ziyaadiyo wayudiimunii calaa dalika inuu igu daa'imo oo habaat igu siiyo xata almamaat intaan ka dhimanayo waan yafcala dalika ani keligay meehe kulli waxaasoo idil inuu u sameeyo kullahu bijamiici axbaabii kuwa aan jeclahay iyo washaa'ir lmuslimiin muslimiinta oo dhan iyo wlmuslimaat kulligoodba waa duceeyey imaamku waxaan leenahay aamiin allah naga aqbalo waxasbuna allah wanicma alwakiil walaa xawla walaa quwata xataa fiina huwa allah ku wakiilna isaga ugu nicmo badan waa rabbigeena walaa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcaliy اlcaiim allihii cadiimka ahaa ee caliga ahaa unbaa xawli iyo quwo bihii lagu gaadhayaa ee dadku xawlna male awoodna male wanaagna ma samayn karaan awoodooda xumaatana kama ceshoomi karaan ilaa towfiiq min allah ilahay u waafajiya maahan wa hadihi fahrasatu abwaabihi abwaabka kitaabka uu ka kooban yahay fahrasadiisa wa albaab lwal wuxuu ku saabsan yahay fi atraafin min fadiilati tilaawati lqur'an atraaf yani jumal ama qaybo kamida ah siduu sheegayba mukhtasara oo fadiilati tilaawati lqur'an wa xamalatihi yani hadduu wax alla wixii uu garanayo ee fadlu qur'aan uu keeni lahaa ama uu sheegi lahaa fi hada albaab kitaabkan iyo labadiisba u lahaa saas awgeed bu wuxuu ku atraaf atraaf laga soo qabqabsaday lanna fadaail alqur'aan waa badan yahay marka qayb qayb ayuu kasoo qaatay ayaan kasoo qaadanaya wey baabka hore baabka labaadna fi tarjiixi alqiraa'ati waalqaari calaa gayrihima qur akhrintiisa la akhriyo iyo kan akhrinaya inuu qof kastaba ka rajaxan yahay oo ilaahay agtiisa qof kasta uga dhow yahay ayuu ku saabsan yahay baabka saddexaadna ikraami ahli lqur'aan qur ahalkiisa in la ikraamo iyo wanahyi can iidaaihim dhibidoodana laga nahyoobo laga fogaado ayuu ku saabsan yahay baabka afaraadna fii aadaabi mucalimi lqur'aani wa mutacalimihi kan qur-aanka baranaya iyo kan baranayaba kan la baraya ee mucalimka ah iyo mutacalimka baranaya aadaabta laga doonayo baabka khamiskana fi aadaabi xaamil alqur'aan kan qur-aanka xambaaraya ilaahay qur-aanka siiyey aadaabta laga doonayo ayuu ku saabsan yahay baabka lixaad albaab saadis fi aadaabi alqira'a qirada naftirkeeda qur-aanka akhrintiisa marka la aqrinayo aadaabta laga doonayo kan akhrinaya maxaamil qur'aan ha noqdo ama mutacalim hadda baranaya ha noqdo ama kii waxbaraya ha noqdo kulligood qiraa'ada ayaa kulminaysee aadaabta laga doonaya lidalika wahwa mucdamu lkitaabi wey kitaabka intiisa badan wa maqsuuduhu iyo ujeedadiisa danta ugu weyn meesha baabkaasu ku jira baab sadis albaab saabic fi aadaabi nnaasi kullihim maca alqur'an hadda kuwan laga hadlayay waxay ahayd inta qur-aanka calaaqa la leh laakiin ummadda oo dhan xataa ninaan qur-aanka waxbaba ka aqoonin see qur-aanka ay ula dhaqmayaan way fi aadaabi nnaasi kullihim maca alqur'an see ula dhaqmayaan albaab الثamin fi اlaayaati wالsuwar almustaxaba fi awqaati waaxwaali maqsuusa aayaad kooban aayaad iyo suwar khaas ah oo la istixbaabay oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam laga soo naqliyo weeye istixbaabkeeda fi awqaat wa axwaal makhsuusa awqaad iyo xaalaad khaas ah sida markii la seexanayo aayatayn alaakhiratayn min suurati albaqara labada suura aayada ugu danbaysa ninkii aqriya fii leylatin kafataahu habeen dhan habeenkaasoo dhan way ku filan tahay wanaagoo dhan bay ugu filan tahay qiila kafataahu can qiyaami اleyl waqiila kafataahu can kuli makruuh xaalaad khaasa hadii maarata khowfka kuu dhaco ayad aqriya lahayd baabkaasu ku saabsan yahay albaab اtaasic fi kitaabati اlqur'ani wa ikraam اlmusxaf qur-aanka dhigitiisa see loo dhigayaa maxaa banaan in loo dhigo sidee lagu dhigayaa yani maxaa lagu qorayaa iyo musxaf musxafka karaameyntiisa in la ikraamo ayuu ku saabsan yahay oo musxafku ikraamo gaar uu leeyahay albaab alcaashiru waxa weeye fi dabdi alfaadi lkitaab waana ku ballan qaaday